بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وثلاث بعدها ساكن فاصلة صغرى وثلاث أي وثلاث متحركات saddex xaraf oo shaqlan alaatadaasoo bacdahaa saakinun xaraf reeban uu ka dambeeyo faasilatun suqraa waa faasila suqraa magacaasay leedahay waxaan soo sheegnay darsigii hore abyaadda shicriga ah inay ka kooban tahay ajzaa ama tafaaciil tafaaciishana inay ka dhisan tahay asbaab iyo owtaad asbaabtu waa laba xaraf owtaadduna waa saddex xaraf labada xaraf kan dambe hadduu reeban yahay waa sabab khafiif ah kan dambe hadduu xarakaysan yahayna waa sabab haqiil ah owtaaddu waxaan dhahnay waa saddex xaraf haddii labada hore ay xarakaysan yihiin kan dambena uu reeban yahay waa watid majmuuc haddii labada dhinacyada xigtaahi ay xarakaysan yihiin xarafka dhexda ku jiraana uu reeban yahay waa watid mafruuq wuxuu ku leeyahay haddii saddex xaraf oo xarakaysan ay israacaan mid reebanna uu ka dambeeyo waxaa la yidhaahdaa faasilatun suqraa magacaasay leedahay tusaale ahaan facalad facalad afar caraf bay ka kooban tahay fa iyo cayn iyo laam iyo ta fa-da iyo cayntii laamtu way xarakaysan yihiin ta'duna way reeban tahay waxaa la yidhaahdaa faasilatun suqraa magacaasay leedahay buu leeyahay faasilatun suqraa magacaasay leedahay ayib tusaale ahaan mutafaa oo ka mid ah mutafaacilun miimku wuu shaqlan yahay ta'duna way shaqlan tahay fa'duna way shaqlan tahay alifta u dambaydaana way reeban tahay waa halaaثun mutaxarikaatun bacdaha saakin faasilatun suqraa magacaasa la yihahda hase ahaatee faasilatun suqraa waxay ka kooban tahay xaqiiqadeeda laba sabab faasilatun suqraa wax kale ma aha waa sabab haqiil ah bacdahu sababun khafiif saas daraaddeed faasilatun suqraa looma baahna looma baahna waa laga maarmaa waxaa marka sax ah inaan joogno ajzaada ama tafaaciishu inay ka kooban tahay asbaab iyo owtaad faasila suqraana waa laba sabab oo sababka haqiilka ugu horeeyo sababka hee khafiifkan uu dambeeyo saas daraaddeed faasilatun suqraa waan ka maarannaa wa arbacun wa arbacu mutaxarikaatin afar xarakaysan bacdahaa saakinun afartaas oo mid saakina uu ka dambeeya faasilatun kubraa waa faasila kubraa wuxuu leeyahay afar xaraf oo shaqlan oo mid shanaad oo reeban uu ka dambeeya waxaa la yidhaahdaa faasilatun kubraa saasaa la yidhaahdaa tusaale ahaan facalatan ama facaalatun taa doontu shaqal saa doontu shaqal facaalatun fa iyo cayn iyo laam iyo ta afartooda way shaqlan yihiin nuunta u dambaydana way reeban tahay faasilatun kubaraa maxaa ka mid ah mustafcilun haddii siinteeda la jaro fa'deedana la jaro maxaa kuu soo haraa mustafcilun soo ma ahayn haddii siinteeda aad jarto oo muta aad tidhaahdo fa'dana aad jarto waxaa kuu soo haraa mutacilun suu kuu soo hari maydo mutacilun baa kuu soo hare miimku marka waa shaqlan yahay taaduna waa shaqlan tahay cayntuna waa shaqlan tahay laamtuna waa shaqlan tahay nuunta oo u dambaydaana way reeban tahay fa haadihi faasilatun kubaraa ma la fahmay laakiin faasilatun kubraa waa laga maarmaa laba arrimood dartood waa midda koowaadeh waxay ka kooban tahay sabab iyo watid ayay ka kooban tahay sabab thaqiil ah iyo watid majmuuc ahay ka kooban tahay looma baahna marka faasilatun kubraa sababtuna waxay tahay muta waa sabab thaqiil ah cilunna waa watid majmuuc ah waxaa fiican marka inaan joogno asbaabtii iyo owtaaddii labadan faasila marka looma baahna faasila suqraana looma baahna faasila kubraana looma baahna ilaan mid kastaahi asbaabtii iyo owtaaddii aan soo sheegnay ka bixi maydo sababta labaad oo faasila kubra aan loogu baahnayn waxay tahay waxay uun ka timaadaa juz sixaaf uu galay laakiin juz saalim ah oo faasila kubraa laga heli karaayo ma jiro sida faasila suqraa mutafaacilun aan uga helnay juz saalimuhu ah oo nabad qaba laakiin faasila kubraa juz saalima oo laga heli karaayo ma jiro mustafcilun buu ka imaan karaa mustafcilin mustafcilahaasoo siintiisa iyo fa'diisa la jaray ayaduna waa nooc sixaafka ka mid ah saas daraaddeed faasila kubra looma baana sida suuradaba aan loogu baanayn waxaan joogaynaa haddaba madhabka ay qabaan caruudiyiinta in badan oo ka mid ah oo ah asbaab iyo owtaad ay ajsaadu hee ka kooban tahay faasila suqraana ma jirto faasila kubraana ma jirto ayb yajmacuhaa waxaa soo ururinaya asbaabtaas iyo owtaaddaas iyo fawaash fawaasilshaas qowluka hadalkaaga damiirka yajmacuhaa wuxuu laabanaa asbaabtii iyo awtaaddii iyo fawaasishii qowluka hadalkaaga soo ururinaya aad tidhaahda lam ara calaa dahri jabalin samakatan aad tidhaahdo lam ara anigu ma arag calaa dahri jabalin buur korkeed kuma aanan arag samakatan kalluun ama mallaay buur korkeed haddee malaay lagama helo waa sax ilaan malaayigu meel biyahu ku jiraa lam wuxuu ula jeedaa sababkii khafiifka ahaa arana wuxuu ula jeedaa sababkii haqiilka ahaa calaana wuxuu ula jeedaa watidkii majmuuca ahaa dahrina wuxuu la jeedaa watidkii mafruuqa ahaa jabaalin wuxuu la jeedaa faasila suqraa samakatanna wuxuu ula jeedaa faasila kubra waxaa dhici karta in la isweydiiyo jabalin sida muuqata waa saddex xaraf faasila suqraana afar bay ahayd se isu waafaqayaan waxaa kaloo la mida samaka shan xaraf bay ka koobneed sida muuqatana samaka waa afar xaraf waxaad ogaataa haddaba marka la joogo cilmulcaruud waxaa lagu xisaabtamaa wixii lagu dhawaaqo wixii lagu dhawaaqo ayaa lagu xisaabtamaa wixii aan lagu dhawaaqin laguma xisaabtamo haddii la doono ha la qoro idan cilmulcaruud waxa lagu dhawaaqaa iyo waxa la qoraa sida aan ognahay way kala duwan yihiin isagu wuxuu ku xisaabtamaa wixii lagu dhawaaqaa oo tusaale ahaan jabalin markaa qore jiin iyo ba iyo laama qore laakiin caruud ahaan u qor haddii lagu yidhaahdo jiim iyo laam iyo ba iyo nuun ayaad qore sababtoo nuuntaasoo ku dhawaaqe nuunta tanwiinta ah tuxsab waa la xisaabina xaraf bay ka taagan tahay marka saamakatan qor haddii lagu yidhaha caruud ahaan u qor siin iyo miim iyo kaaf iyo ta iyo nuun baa qore nuunta sababta oo ku dhawaaqday saamakatan laakiin qoraal ahaan u qori maydid caruud ahaan u qor haddii lagu yidhaahdo wasmuhu caruud ahaan u qor haddii lagu yidhaahdo waaw iyo siin iyo miim iyo ha iyo waaw baa qore caruudahaan u qoraad inuu yidhaahdo laakiin kitaabada shicirka aan ahayn waawda hamsaa ku xigta miyaysan saas ahayn hamsadaas oo kitaabada caadiga ah lagu xisaabtamo markii caruudka la joogo bacdama aan lagu dhawaaqayn laa tuqsab la xisaabin maayo wasmuhu haada u dambayda kitaab ahaan waaw baa ka sii dambeeya dhawaaq ahaan soo maaha awdaas waa ku xisaabtamaya marka kitaabtay ku jirtaa marka haddii aa qori waawadaas waa inaa qorto haadaa marka kitaabada caadiga la joogo haada iyo daalku waa isku xigaan soo maaha laakiin caruud ahaan u qor haddii lagu yidhahdo haada alif baa ku xigta haadaa afar xaraf bay marka ka kooban tahay oo ah haa iyo daa haada oo sabab khafiifa iyo daa oo sabab khafiifa iyaduna arrajulu haddii caruud ahaan u qor lagu yidhaahdo hamsada ra' baa ku xijine ra'daasna ra' kalaa ku sii xijine jiim baa ku sii xijine laama ku sii xijine arrajulu laakiin kitaabada caadiga ah hamso iyo laam iyo ra iyo jiim iyo laamaa la qoraa markaa ku dhawaaqee arrajulu laba ra' suugu dhawaaqi maydid waxaa ku dhawaaqdaa qoree marka mafhuum ma ahoo idan kitaabada shicriga ah way ka duwan tahay kitaabada caadiga ah way ka duwan yihiin waxay dhihi jireen caruudiyiintu laba khadba lama qiyaasto laba khad lama qiyaasto khadulcaruud oo kitaabada caruudka laga wado iyo khadulmusxaf musxafka khadkiisa waxaa lagu dhawaaqaa iyo musxafka waxyaabaha ku qoran marka qaarku way kala duwan yihin maya saas ahayn way kala duwan yihiin marka lama qiyaasay dhihi jireen saas daraaddeed jabalin waxay ka kooban tahay afar xaraf jiim iyo ba iyo laam iyo nuun samaka tanna shan bay ka kooban tahay siin iyo miim iyo kaaf iyo ta iyo nuun saasuu la socda haddaba wa minhaa wa min haadihi اlasbaabi wاlowtaadi asbaabtii owtaadda aan soo sheegnay xaggeeda fawaasishade waa ka tuurnay la socda laakiin sida isaga uu qabatay fawaasishiina waa ku jirtaa laakiin sida saxiixa fawaasishu asbaab iyo owtaaddu bay ka timaadaa soo maaha wa minhaa min alasbaabi waalowtaadi asbaabtii owtaadda xaggeeda ayay tata'allafu tafaaciilu tafaaciishu ay ka timaadaa tafaaciisha ama ajzaadu waa asbaab iyo owtaad la ysu ku leeyahay sida aan soo marnay oo ajzaadaas ama tafaaciishaas waxaa ka mida tusaale ahaan facuulun facuulun wuxuu ka kooban yahay watid majmuuca iyo sabab khafiif ah faacilaatun ayaa ajzaadii ama tafaaciishii ka mid ah wuxuu ka kooban yahay sabab khafiif ah iyo watid majmuuca iyo sabab khafiif ah mustafcilun wuxuu ka kooban yahay sabab khafiifa iyo sabab khafiif iyo tid majmuuc ah wahaakada idan tafaaciisha ama ajzaada abyaadu asbaabta iyo awtaadda oo la isu geeyay bay ka timaadaa wa hiya tafaaciisha ama ajzaadu amaaniyatun lafdan dhawaaq ahaan waa siddeed casharatun xukman xugun ahaanna waa toban uu ku leeyahay wa hiya tafaaciishu amaaniyatun waa sideed lafdan lafdi ahaan casharatun xukman xugun ahaan waa toban tafaaciisha la isticmaalaa cilmulcaruud dhexdiisa lagu isticmaalaa tafaaciishaasoo ka kooban asbaab iyo owtaad wuxuu ku leeyahay waa sideed marka lagu dhawaaqaa xugun ahaanna wuxuu ku leeyahay waa toban kama dhici karto haddaba tobankaas juz ama tafciilo tobankaas aan ahayn oo taqdiic loo isticmaalaayo ma jirto tobanku daba waxay yihiin isna wuu noo sheegi doonaahe facuulun faacilun faacilaatun saddexdaas waa fa ku bilaabata facuulun iyo faacilun iyo faacilaatun saddexdaas waa fa ku bilowda iyo mafaaciilun mufaacalatun mutafaacilun mustafcilun mafcuulaatu shantaasoo miim ku bilaabata waa meeqa waa siddeed tafaaciisha la isticmaala marka waa siddeeddaas hase ahaatee xugun ahaan wuxuu ku leeyahay waa toban oo see toban u tahay mustafcilun ayaa mar waxay ka kooban tahay sabab khafiif ah iyo sabab kaloo khafiif ah iyo watid majmuuc ah tusaaleaa markay baxrulbasiidka ku jirtoo kale ama baxrurajaska markay ku jirtoo kale waa mustafcilun hase ahaatee baxrulkhafiifka markay ku jirto waxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay mustafcilun oo ah sabab khafiif ah iyo watid mafruuq ah iyo sabab khafiif ah waxaa leedahay mus tafci labadaas saddexdaas isku qabanaya marka mus waa gaar tafcina waa isku qabanaya lunna waa u dambeydaa haddaba mustafcilun wuxuu ku leeyahay isku si baa loogu dhawaaqaa laakiin waa kala duwan tahay oo say ku kala duwan tahay waxay ku kala duwan tahay tusaale ahaan baxrulbasiidka markay ku jirto ama baxrurajiska markay ku jirto sabab khafiifa u horeeya sabab khafiifana waa ku watid majmuucana oo dambeeya soo maaha laakiin tusaale ahaan markay ku jirto baxrulkhafiif marka ay ku jirto ama baxrulmujtah marka ay ku jirto sabab khafiifa u horeeya watid majmuucaha ku xiga sabab khafiifan oo u dambeeya laakiin waxay leeyihiin musanifka waxaa fiicneed inuu dhaho dhawaaq ahaan xitaa waa toban dhawaaqa uu leeyahay isku sidaa loogu dhawaaqa xataa waxay leeyihin ma iskusi looguma dhawaaqo sababtu waxay tahay marka ay labada sabab oo khafiifka markay u horeeyaan wajidka majmuucaana uu dambeeyo lama kala gooyo mustafcilun baa la laakiin sababka khafiifka markuu u horreeya wajidka mafruuqa dhexda uu ku jiro midka kaleo khafiifkan u dambeeya waxay leeyihiin waa la kala gooyaa dhawaaqaan oo waxaa leedahay mustafcilun saasaa leedahay lidalaalati calaa annahu duu watidin mafruuq si awteeda watidkiisuna mafruuq yahay dhexdana uu ku jiro mafhuumaho ma la fahmay mise lama fahmin halkaan soo fiiriya mustafcilun ayaa laba loo kala qaadaa marka ay ku jirto tusaale ahaan baxrulbasiidka iyo baxrurajaska iyo buxuurta la midkaa markay ku jirto waxaa u horeeya sabab khafiifa oo ah mus waxaa ku xiga sabab kaleoo khafiifa oo ah taf waxaana u dambeeya watid majmuuc ah oo ah cilun intaa ma la fahmay ma fahamteen mismaynaan fahmin ayb laakiin baxrulmujtad baxr layra waa noo imaan doonaa iyo baxr layra baxrulkhafiif markay ku jirto waxaa u horeeya sabab khafiif ah oo ah mus waxaa ku xiga watid mafruuq ah soo watid mafruuqa ugu xigaa tafci ayaa israacina saddexdaas tafci maxay ka kooban tahay tafci maxay ka kooban tahay oo ah soo ma lun ayaa u dambeyd oo ah sabab khafiif ah ma kala duwan yihin mase waa isku mid waa kala duwan yihiin midii hore labada sabab oo khafiifka u dambeeyey watid majmuucaana u dambeeyey labada labada sabab oo khafiifka u horreeyey watid majmuucaana u dambeeyey tanna labada sabab labada dhinacay kala xigaan watid mafruuqana dhexduu ku xigaa ku jiraa marka lagu dhawaaqa haddaba waa kala duwan yihiin marka la qoraana waa kala duwan yihiin midka watidka majmuuca wataa lama istaago mustafcilun baa la yidhaahdaa laakiin midka watidkiisu mafruuqa uu yahay mustafcilun saasaa u dhawaaqee marka loqoraan way kala duwan yihiin watidka majmuuca midka wataa mustafcilun waa la israaciyaa qoraalka lama kala gooyo mustafcilun kala goyn maydid laakiin watid mafruuqa marka uu wato mustafci si gaar u qore lunna si gaar u qore ma fahanteen haddaba mustafcilun ayaa laba nooga soo baxday awal waxaan haysannay inay siddeed noo yihiin soo maaha hal mida hadda nagu soo kordhay marka waxaa kaloo sidaas la mid ah faacilaatun faacilaatun marka ay baxru ramalka tusaale ahaan ay ku jirto haa faacilaatun waxay ka kooban tahay faa oo sabab khafiif ah iyo cilaa oo watid majmuuca ah iyo tun oo sabab khafiifa ah intaad ma fahanteen laakiin tusaale ahaan mar bay waxay noqonaya baxrulmudaarica oo kale marka aan tagno waxay noqon doontaa faaci oo watid mafruuqa ah laa oo sabab khafiifa ah tun oosna sabab khafiifa ah soo kalma duwan haddaba way kala duwan yihiin idan faacilaatun waa labo inaad israacido oo faa sabab khafiifa ah ka dhigto cilaawatin majmuuca ah ka dhigto tunna sabab khafiifa ah ka dhigto waxaa kaloo jirta faaci oo la israacina oo watid mafruuqa ah laa oo sabab khafiifa iyo tun oo sabab khafiifa ah mala fahminoo haddaba waxaa la yidhaahdaa dhawaaq ahaanna way kala duwan yihiin qoraal ahaanna way kala duwan yihiin marka watidkeedu majmuuca uu yahay waa la israaciyaa faacilaatun baa la yidhahdaa laakiin watidkeedu markuu mafruuqa yahay faacilaatun baa leedahay qoraal ahaanna way kala duwan yihiinoo faacilaatun caynka iyo laamka iyo aliftu waa isla socdaan markuu watidkeedu majmuuca uu yahay laakiin watidkeedu markuu mafruuqa yahay faaci intaas si gooniha u qore laatunna si gooniha u qore caynka iyo laamka isku dari maydid markuu mafruuqa yahay mafruum haddaba mustafcilun iyo faacilaatun labaa nooga soo baxday labadaasaa marka sideeddii hore aa ku darsaneen marka toban bay noqonayaan si marka loo kala saaro mustafcilun marka watidkeedu majmuuca uu yahay waxaa la yidhaahdaa mustafcilun dulwatidi lmajmuuc saasaa leeyahay laakiin mustafcilun marka uu yahay waxaa la yidhaahdaa mustafcilun dulwatidi lmafruuq faacilaatun waa sidoo kale watadkeeda markuu majmuuc yahay waxaa la yidhaahdaa faacilaatun dulwatid اlmajmuuc laakiin faacilaatun markuu yahana waxa la yhahda dulwatid almafruuq idan wuxuu leeyahay isku siya loogu dhawaaqaa laakiin xugun ahaan waa toban uu leeyahay mafhuum ma aho tobankaasaa marka noo soo baxay ayib tobanku haddaba waxay markaas noo noqonayaan si toosa haddii aan ugu dhawaaqno facuulun iyo faacilun iyo faacilaatun iyo faacilaatun oo watadkeedu mafruuqa uu yahay meeqaa haysataa afara haysataa mafaaciilun mufaacalatun mutafaacilun mafcuulaatu mustafcilun oo watadkeedu majmuuc uu yahay mustafcilun oo watidkeedu mafruuq uu yahay mafhuum maaho toban waay markaa daba wuxuu ku yidhi ihnaani laba xabo khumaasiyaani waa shan xaraf ay ka kooban yihiin wa amaaniyatun sideedna subaaciyatun toddobay ka kooban tahay toban soo ma ahayn tobankooda laba xabo oo ka mida waa min shan xaraf siddeed ka midana waa min toddoba xaraf marka ama waa khumaasi jusku ama waa subaaci wax intaa ka baxsan ma jiran wax ka yarna ma jiran wax ka badanna ma jiraan labada haddaba khumaasiga ah waa facuulun iyo faacilun labadaas waa khumaasi mid kastoo ka mid ah inta kuu soo hartayna waa subaaci nan la fahmay al usuulu usuusha oo minhaa ajsaada ka mid ah arbacatun wa afar ajzaadii tobanka ahaydan waxaan u kala saaraynaa usuul iyo furuuc ajzaadii tobanka ahayd ayaan usuul iyo furuuc u kala saaraynaa usuusha wuxuu ku yidhi waa afar afarta soo socota waxay ka midaysan tahay haddaba usuushu mid kasta oo ka mida inuu ka bilowdo watid mid kastaoo ka mida watid uu ka bilowdaa haddii lagu yidhaahdo juskan waa asal waa laga maarmaan inuu watid ka bilowdo haddii la yidhaahdo waa faracna wuxuu ka bilaabanaa maxay sabab idan usuusha waa ajada ka bilaabata awtaada furuucduna waa ajada ka bilaabata asbaab usuusha marka wuxuu ku yidhi waa facuulun watid buu ka bilowdaa soo maaha aha mufaacalatun watid buu ka bilowdaa mafaaciilun watid buu ka bilowdaa faacilaatun watid buu ka bilowdaa dulwatid ilmafruuq faacilaatunti ee watidkiisu u mafruuq ah waa keedaan soo marnay inta kalena ayaday ka farcantaa wuxuu ku yidhi wafaacilaatu dulwatidi lmafruuq fi lmudaarici marka watidkiisu mafruuqu ya waa markuu mudaarica ku jira haddee baxrulmudaarica markuu ku jiro laakiin bucuurta kale markuu ku jiro baxruromalkoo kale iyo watidkiisu waa hee majmuuc waay see haddaba inta kale looga farcinaa wuxuu ku yidhi wاlfuruucu furuucdu faacilun mustafcilun faacilaat mutafaacilu mafcuulaatu mustafcilun dulwatid اlmafruuq fi اlkhafiifi wاlmujtad wa minha tata'alafu اlbuxuur haddii aad rabto furuucda inaad ogaato facuulun wuxuu ka bilowdaa watid majmuuca sabab khafiifana waa u dambeeyaa miyay saas ahayn sababka khafiifkaa soo hormari horgeey facuulun lunta intaa soo qaado horgeey lunfacuu soo kuu noqon maayo waxaa kaaga soo baxay haddaba sabab khafiifa juz-u u horeeyo watid majmuucana u dambeeya oo shan xaraf ah faacilun ayaa ka soo baxay facuulun asal soo ma ahayn wuxuu dhalay haddaba maxay faacilun buu dhalay oo suu u dhalay facuu watid majmuucaha u horeeya sabab khafiifana waa u dambeeyaahe sababka khafiifka ah horay keen markii horay aa keento lun lunfacuu buu noqonayaa lunfacuu marka muxuu ka kooban yahay sabab khafiif ah iyo watid majmuuca soo ma aha lun facuu hadda lama isticmaalee jus la isticmaalo inuu meeshii ka soo baxaa la rabaa waxaa la isticmaalaahoo ka soo baxay haddaba faacilun faacilun iyo lunfacuuna waa isku mid mid kasta sabab khafiif buu ka bilowda wti majmuucana u dambeeya haddaba facuulun marka waxay noo dhashay faacilun bay noo dhashay waa khumaasi khumaasi dhalay ayb mafaaciilun watid majmuucaha u horeeya sabab khafiifa ah ku xigaa sabab kaloo khafiifana waa ku sii xigaa labada sabab oo khafiifka oo u dambeeya horay keen labadoodaba intaad soo qaaddo horay keen waxaa kuu soo baxaa ciilun mafaa oo ah laba sabab oo khafiif ah watilmu jumcan u dambeedo ciilun mafaa lama isticmaalo see la yeelaa jus mustacmalaha kaaga soo bixi kara oo ah mustafcilun ilaa laba sababoo khafiifa u horeeya wati majmuucana u dambeeya idan mafaaciilun waxay noo dhashay mustafcilun bay noo dhashay weliba mid kaluu haddana sii dhali karaa oo mid kale uu sii dhali karo maxay tahay labada sabab oo khafiifka ah mid horay keen midna meeshiisa u daa tusaale ahaan mafaaciilun lun intaa soo qaado horay keen ciidana meesheeda u daa marka waxay kuu noqonaya lun mafaaci sabab khafiifa u horeeya watid majmuucaha ku xiga sabab khafiifana u dambeeya juz marka mustacmalaha nooga soo bixi kara oo ah faacilaatun mafaacilu marka meeqay noo dhashay labo oo ah mustafcilun faacilaatun oo watidkeedu uu yahay majmuuc faacilaatun oo majmuuc yahay la socoyaa labadaasay marka noo dhashay mufaacalatun wejid majmuucaha u horeeya sabab haqiilana waa ku xigaa sabab khafiifana waa u dambeeyaa labada sabab oo u dambeeya horay soo mari oo see hore u soo marine adoo soo hormarinaa watidka adoo soo hormarinaa sababka haqiilka ah marka waxaad tidhaahdaa mufaacalatun sooma ahayn calatun mufaa dheh marka calatun mufaa calatun mufaa lama isticmaalo juus la isticmaalo inuu ka soo baxaa la rabaa maxaa ka soo bixi kara muta faacilun aa ah, nooga soo baxay marka oo jus mustacmala ah mutafaacilun kaasaa nooga soo baxay mafhuum ma aho labadooda oo horay lasoo mariyey ayadoo juska weliba uu horeeyo taqiilka mutafaacilun baa nooga soo baxay intaas keliyaa markaas ka soo baxa haddii labadooda inta la kala saaro midna horay la mariyo midna gadaal la mariyana jus muhmalaha ka soo baxa lakiin juskaas muhmalka anagu uma baanin iska dhaaf marka faraha ka socda idan mufaacalatun waxay noo dhashay mutafaacilun oo keliya faacilaatun oo watidkeedu mafruuqa uu yahay waxaa u horeeya watid mafruuq ah iyo laba sabab oo khafiif ah haddaba laatun oo labada sabab oo khafiifka horay soo mari watidkan mafruuq ahna gadaalmari waxaa kaaga soo baxaa laa tunfaaci laakiin jus la isticmaalo maa juska la isticmaalo kasoo bixi karaa wuxuu noqon karaa mafcuulaatu ayaa kaaga soo baxa haddaba mafcuulaatu ayaa kaaga soo baxa haddii labada sabab oo khafiifka aan kala qaadno oo laa aan horgeyno tunna meeshiisa aan u dhaafno waxaa noo soo baxaa laa faaci tun uus noo soo bixi mayso laakiin jus la isticmaalo ma juska la isticmaalo nooga soo bixi karaa wuxuu noqon karaa mustafci oo watadkeedu mafruuq uu yahay lun ayaa nooga soo bixi karaa mustafci lun taasaa nooga soo baxay dulwatid ilmafruuq oo watidkiisu mafruuqa uu yahay fi lmudaarici markuu mudaarica uu ku jiro laakiin markuu buxuurta kale ku jiro haddii watidkiisu waaye waa majmuuc waay waalfuruucu furuucduna faacilun waa faacilun faacilun yaa dhalay facuulun baa dhalay mustafcilun iyo mustafcilun mustafcilun ayaa dhalay mafaacilun baa dhalay faacilaatun iyo faacilaatun faacilaatun yaa dhalay isna mafaaciilun mutafaacilun mutafaacilun ayaa dhalay mufaacalatun baa dhashay mafcuulaatu mustafcilun labadaasna yaa dhalay midkii u dambeeyey oo ahaa faacilaatun baa dhalay mustafcilun dulwatidi lmafruuq oo watidkiisu mafruuq uu yahay fi lkhafiifi wاlmujtai markuu khafiifka mujtas uu ku jiro laakiin bucuurta kale markuu ku jiro waa duu watidin majmuuc wallahu aclam markaas ku jiro